بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاaqبة للمتقين ولا cudوان إلا على الظالمين weli jawahir الbukhaari baan ku jirnaa waxaa noogu soo dembeeyey eyga weelkii axadkiin hadduu ku cabo buu dhahay nebiga toddoba jeer ha dhaqo mid ka mid ah oo ciid ah ayaa lagu darayaa sababtu waxay tahay ma baaba'do jaraafiintiisa carabka uu ku wato ilaa in ciid lagu dara maahane uulaahunna bituraab mid ka mid ah ciid ay ahaata riwaayadaha qaarkood midda sideedaadna ciid ka dhiga ayay tilmaantay waxaa la yidhaahdaa waa toddoba oo mid ciid ay tahay riwaayadaha siddeedda tilmaamay toddoba oo biyo ah iyo hal ciid ah saasay u kala xisaabeen riwaayadaha toddobada tilmaamayna mid ka mid ahaa ciidda iyo biyaha laysku daraa macnaha lix mar oo biyo ah iyo marka toddobaad oo biyo iyo ciid isla socota ah macnuhu waa sidaa marka markaa siddeed maqashana ciiddiina gooni bay u xisaabeen tii toddobaad ee biyana gooni u xisaabeen markaa toddoba maqashana biyaha iyo ciidda isku darkooday mid u xisaabeen iyo lix markaa biyaha ah weelka hadduu wax ku jiro waa la daadinayaa haddii weelka wax ku jira waa la qubayaa sidaa darteed eyga jarafintiisaa sidaa ah qaar waxay yidhahdeen waa nijaaso muqallada ah nijaasadiisaa adag qole waxay dhaheen waa iska tacabud iyo ilaahay addoonsiu ummadda ku addoonsaday eyga sidiisa kale wax kaloo dhibaataa ma qabo mashaakilaadkan ay dadka ku samaynayaanee la tuuryaynayo ciyaalka lagu diraayay waxyaabaha noocaas oo kale ahna wax saa u sii sugan markaa ma aha way jiraan axaadiisyo tilmaamay guryaha ay joogaan inaysan soo gelin malaa'igta ilaahay ilaa inuu nafci wada maahan waardiye inuu yahay xoolo waardiyeynaayo beer waardiyeynaayo qofka uu ku ugaaranaayo markaasna waa in bannaankaasi uu markaa ahaado say noqoto eyga xaaladdiisa saa ayaa markaa lagu tilmaamaa laguna markaa sheegaa baabu fadli aliqaama ku nagaasho baabkeedii fadliga uu leeyahay ee fadliga ku nagaashaha bilmasjidi masaajidka oo lagu nagaada fadliga uu leeyahay buu baab u yahay wa canhu waa saxaabigii hore aydan soo noqod ama mar labaad radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala alnebiyu nebigu wuxuu yidhi laa yazaalu alcabdu addoonku ka zuuli maaya fii salaatin inuu salaad ku jiro maa kaana inta uu yahay fi lmasjidi mid masaajidka fadhiya qof salaad ku jiroo tukanaya ajirkiisaa loo qoraa intuu masaajidku fadhiyo yantadiru asalaad salaadna sugaayo maa lam yuxdi hadduusan xadain waa haddaysan waysadu ka jebin wax waysqaadka <clears throat> jebiya haddaysan ka imaanin salaadna uu sugaayo masaajidkana uu fadhiyo wuxuu la mid yahay qof salaad ku jira baabu alwuduu'u min alinaa'i weelka oo laga weysqaato baabkeedii waaye waysaqaad min alinaa'i laga weysaysto can anas ibni malikin radi allaahu canhu ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam dacaa wuxuu u yeertay biinaa'in weel oo min maa'in biyo uu ku jiro fa utiya waxaa loo keenay biqadaxin weel raxraaxin oo waasic ah weel raxraax ah ayaa nebiga loo keenay sala allahu calayhi wasalam raxraaxa waxaa laga wadaa waa weel oo mataqaanaa mutasic ahoo afkiisu markaa weyn yahay weel afka waxaa ka ballaaran baa rasuulka loo keenay fiihi shay-un min maa waxoogaa yar oo biyaa ku jiray fa wadaca asaabicahu farihiisii buu dhex dhigay fiihi weelkii farihii buu saa u dhex geliyey qaala anas wuxuu yidhi fa jacaltu waxaan guda galay anduru inaan fiirinaya ila almaa'i biyi xaggoodo yambucu ka soo burqanahayo but but but ka soo leh min bayni asaabicihi farihiisa dhexdooda nebiga farihiisa dhexdhexyaalkooda oo biyi markaa ka soo baxaya qaala anas wuxuu yidhi faxasartu waan qiyaasay faxasartu waxaan ku qiyaasay man tawada'a intii ka ways qaadatay maa bayna asabciina ila alamaaniina toddobaatan ilaa siddeetan rag ah oo qofood ayaa biyaha weelkaa ku jiray ee yaraa ka ways waayo barakadii nebiga iyo mucjisooyin baa meeshii ka yimid baab istijmaari witran mar allaala marka la istanjoonayo dhagxan la isticmaalayo in la witriyo tiro isteer laga dhigo ayuu baab u yahay can abi hurayra radia allaahu canh ana rasuula اllahi sala اllahu calayhi wasalama qaala wuxuu uhi idaa tawada'a axadukum axadkiin markuu wisqaadanayo falyajcal ha yeela fii anfii sankiisa biyo biyo ha yeela wisqaadka umma liyanfur kadibna ha soo siimiyo ha iska soo bixiyo waman istajmara qofkii dhagxaan ku istanjoonayana faliyu'tiru ha witriyo waida istayqada hadduu kaco axadukum maxadkiin min nowmihi hurdadii uu ka soo kacana falyaqsil ha dhaqo yaddahu gacantiisa hurdada markaad ka soo gacda gacanta dhaq qabla an yudkhilahaa intuusan gelinin gacantiisa ka hor fii waduu'ihi biyihiisa weysaqaadka ah ooga haddii la fadxiyo wadu' la yidhaahdana biyaha lagu weysqaataa la yidhaahdaa wudu' haddii la dhahoo la damiyo ama la godana waa weysqaadka laftigiisa marka qabla an yudkhilahaa fii waduu'ihi weelkaa marka loola jeeda weelka biyaha uu ku jira intuusan gacanta gelinin fa inna axadukum axadkiin laa yadrii ma oga ayna baatat yaddahu meeshay gacantiisu barisay gacantaada xaggay barisay ma ogid waa ducfiga bini aadamkay ka mid tahay kibirnimaan sheeganayna isqaadqaad nin baa yidhi maxaana ogaan waaya gacantayda meesha ay bariday hayaa la yidhi subaxii habeenkii uu seexday subaxii buu soo kacay gacantiisu dabada ugu dhex jirta saasay ugu dhex jirtaa saa darteed buu aqoonsaday xadiiska marka rasuulka sal alla calah wasalam saaxib laa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa gacmaha bannaanka ku dhaq intaadan weelka gelinin ka hor waayo faina axadakum axadkiin faina axadakum laa yadri ma oga ayna baatad yaddahu meeshay gacantiisii badhisay ama ay seexatay baabu alwuduu'i min annawmi <coughs> laga weys hurdada ayuu baab ku yahay can caaishata radi allahu canha anna rasuul allahi sal allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa nacasa hadduu lulmoodo wa hadduu gamaanyoodo axadukum midkiin wahwa asagoo yusallii tukanaya falyarkut ha iska seexdo xataa yadhaba canhu ilaa ay ka tagta xaggiisa annawnu hurdada fa inna axadakum axadkiin idaa salla hadduu tukanayo wahwa naacisun uu na lulmoonayo gamaanyana ay hayso laa yadrii ma oga lacallahu waxaa laga yaabaa yastakfiru inuu rabo inuu dembidhaaf weydiisto fayasubu nafsahu naftiisa uu habaaro ilaahayo firdowsa isii ilaahayo janna igeli inuu dhow rabaa ilaahayow dhub isii ilaahayow jahanama igu tuure ma oga ilaan qofka weligaa ma kuu sheekaynin gamayahaysa cafkiisa suu hadalka kuugu wado yaa wax aan jirin iyo tobig aan loo joogin iyo meel kale ku gelinaya marka waa qatar hurdada saa darteed qofka asoo salaad ku jira kaastan salaatuleyl oo kale mar allaala markay gamaanyo qabato iska fariiso atixiyaad aqri salaamo noqso iska seexa naftaada ha dhibin ilaa hurdadu ay kaa tagto oo waxaad sheegaysay wax kale aad markaa kala ogaato waxaa laga yaabaa istikfaar dalab inaad u baxdo nafta aad habaarto baabu min alkabaa'ir kabaa'irtii dembiyaalka waaweyn waxaa ka mid ah allaa yastatira qofka inuusan iska asturin iskana nadiifin iskana ilaalinin min bawlihi kaadidiisa aba shalay shaleemada geli jirtay filimka marka laga soo baxo gidaarka filinka inta saa loo safto yaa ninkas intuu shiniyeer ka furto shabiiq saasaa loo celin jiray gidaarka markaasay qofku kaadida ku soo noqonaysaa ayadoo tas tas tas dhaysuu kusoo ridana haddana waa dhibaato jiri jirtay saa darteed kaadida oo layska dahirin layska ilaalinin kabaa'irtay ka mid tahay dembiyaalka waaweyn ee cadaabka lagu mutaysto can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala wuxuu dhaha ibni cabbaas mara nebiy nebiga wuxuu soo maray sala allahu calayh wasalam bixaa'iqin beer oo min xiitaani almadiina magaalada madiina beeraheeda ka mid ah ayuu nebigu soo maray sala allahu calayh wasalam waa gidaar beereed oo min xiitaani lmadiina aw makka waa shaki fa samica sawtan sawta insaanayn laba insaan codkooda ayuu maqlayo yucadabaani la cadaabayo fii qubuurihimaa qubuurtooda lagu cadaabayo laba qofood oo laba insaan ah codkooda iyo qayladooda yuu rasuulku maqlayoo qabriga lagu cadaabaayey faqaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam yucadabaani waa la cadaabayaa labadan qabri wamaa yucadabaani fii kabiirin wax weyna loo cadaabi maayo waxaan loo cadaabaayo waa waxay ka tegi kareen waa waxay iska dhaafi kareen uma qaala wuxuu yidhi bala nacam ama iska daa inaysan weynayn way weynaayeen kaana axaduhumaa midkood wuxuu ahaa laa yastatiru midaan iska asturin iska nadiifinin iska nasahin min bawlihi kaadidiisa wa kaana alaakharu ka kalena wuxuu ahaa yamshi mid ku socda binnamiimati isku dirdirka dadkuu isku dirdiri jiray uma ka bacdi dacaa wuxuu u yartay rasuulka bijariidatin laantimireed ama geetimireed fa kasarahaa kisratayni laba gobol ayuuna u kala gooyey riwaayadaha qaarkood inay qoyanayd caleenta ayaa la tilmaamaa laba gobol ayuu u kala gooyey fawadaca wuxuu saaray calaa kulli qabrin qabri kasta oo ka mid ah labadii qabri minhumaa labadooda kasratan gobol gobolkii ka mid ah ee macnaha kisra ayuu saaray gobol gobolbe fa wadaca wuxuu saaray calaa kulli qabrin oo minhuma kisra kisra iyo gobol faqiila lahu waxaa loo yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow lima facalta haada saa maxaad u samaysay qaala wuxuu yidhi lacalahu waxaa la arkaa an yukhafifa canhumaa in laga khafiifiyo xaggooda maa lam yaybasaa intaysan qalalin intay qoyan yihiin oo aysan qalalin inuu ilaahay ka nadiifiyo kana khafiifiyo cadaabka ayaa suuragal ah wa can maymuuna oo ummi lmu'miniin mu'miniinta hooyadood ahayd radia allaahu canha anna rasuula allaahi rasuulkii alla waxaa la su'aala ayaa su'ila waxaa la weydiiyey can fa'ratin dooliyad dooli baa la weydiiyey rasuulka saqadad ku dhacday fii samnin subag duuli waaye intuu soo baxay yuusubuu ku dhacay see la yeelayaa fa qaala wuxuu yidhi nebiga alquuhaa ka tuura duuliga dooliga intaad soo qabataan tuura wamaa xawlahaa iyo waxa gaararkiisa ahaadayna tuura fataraxuuhu tuura markaa wa kuluu cuna wa kuluu cuna cuna sam wa kuluu cuna samnakum subagiinana cuna samnakum subagiinana cuna macnaha dooliga intaad qabataan tuura marka hore waxa gaararkiisa ahaadayna intaad hoohooshaan tuura maxaa laga qaadanayaa waa marka uu subagu burcad yahay mid fadhiya jaamid waayo marka wuu adag yahay wixii dooliga gaarayaa laga hoolhoolayaa waa la tuuraa dooligiina waa la tuuraa laakiin hadduu maanic yahay maanic yahay subaga mid dhalaalsan sida saliid oo kale uu yahay waa la wada daadinayaa macnaha waa la wada daadinayaa axaadiista qaar baa tilmaamay subagu hadduu yahay mid dhalaalsanna wada daadiya hadduu yahay mid jaamid ahoo burcad ahoo fadhiyana asaga iyo intii gaartay aadoo markaa ka tuura subagiinana cuna baabu siwaak cadagii baabkiisii wey rumayga ayuu baab u yahay qaal ibni cabbaas wuxuu yidhi bigtuu xambariyey cinda alnebiy nebiga agtiisa sala allahu calayh wasalam fastanna wuu cadayday wuu rumaystay rasuulka sala allahu calayh wasalam can abii burdata can abiihi qaala wuxuu yidhi ataytu alnebiya nebigaan u imid sal allah calayh wasalam fawajadtu waxaan helay yastannu asagoo ku cadayanaya bisiwaakin caday oo biyadii gacantiisuu ku jiray nebiga asagoo rumi gacanta uu ku haysto uu ku rumaysanayo ayaan u imidoon arkay yaquul odhanaya wassiwaaku cadayguna fii fiihi afkiisa uu ku jiro ka 'annahu waxaad mooddaa sidii inuu nebigu yatahawaa honqaacahay sidii qof ismatajinaya oo kale macnaha carabkuu aad u hoolaya ilaa codka hoolitaanka carabka cadayga lagu hoolaayo uu soo baxo saxaabada radia allaahu canhum jazahum allahu khayra waxaad dareemaysaa xataa codkii soo baxaayey markuu nebigu cadayanayay ay noo soo guuriyeen caday qoyan buu oo ku rumaysanayay gacantiisuu ku jiray buu lahaa nebigu sal alla alay wasalam waa codka ka soo baxa qofka markuu carabka hoolaayo waasiwaaku cadayguna fii fiihi afkiisa uu ku sugan yahay kaannahu yatahawacu inuu matagayaad moodaa rasulka sal اla alيه wasalam si qof ismatajinayoo kale can xudayfata qaal kaana alnebiyu nebigu wuxuu ahaa idaa qaama markuu ka soo kaco min alleyli habeenkii yashuusu mid marmariyoo ku daliigaa fahu afkiisa bisiwaaki cabaya rumayduu afkiisa xoog u marmarin jiray rasuulka waa ku daldaliigi jiray si fiican buu u cadayan jiray can ibni cumar radia allaahu canh ana alnabiya sal allah calay wasalam qaal wuxuu yidhi rasuulka araanii waxaan is arkay waa riyo riyo waxaan ku arkay atasawaku anigoo ku rumaysanaya bisiwaakin caday fa jaa'anii waxaa ii yimid oo riyadii iigu yimid rajulaani laba nin axaduhumaa midkoodna akbar uu ka weyn yahay min alaakhara ka kale fa siwaaka cadagii waxaan gaarsiiyoon u dhiibay alasqara minhumaa labadooda kii yaraa kii yaraa baa rumiga u dhiibay faqiila lii waxaa laygu yidhi kabir kabir weyney weynay maaha ka yar ha u dhiibi ka weyn u dhiib ayaa laygu yidhi kabir kabir fadafactuhu waxaan u dhiibay ila alakbari minhumaa labadooda kii weynaa kii xaggooda weynaa ayaan markii dambe u dhiibay baabu fadl fadliga uu leeyahay baabkii sii waaye man baata qofkii ku baryooo ku seexda calal alwuduu'i waysaqaad san soo tilmaanay wowga marka la godo waa waysqaadka laftigiisa marka la kordhigana waa biyaha lagu waysqaadanayo hadda waa waysqaadkii laftigiisa can ilbara bin caazibin qaala qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa atayta markaad aadaysa madjacaka makaanu jiifkaaga fatawada u weyse wuduu'aka lissalaati weysaqaadkaaga salaadda loogu weysqaato u weyse idan dadka gobolka mid ahaa weysqaadka waxay u tilmaamaan ama lagu tilmaamaa gacmahoo la dhaqdo markaad wax cunaysaan soo weysaqaata xadiidkii tilmaamay weysqaadka gacmo dhaqdaa loola jeedaa marka laakiin weysqaadka markaad seexanayso weysqaadkaaga salaadaad u weysaysanayso kale buu dhahay nebiga umma daja kadibna u ujiifa calaa shiqika alayman dhinacaaga midigta ah uma <coughs> kadib qul dhe allaahuma ilaahiw aslamtu waxaan u sallimuun u dhiibay wejhii wejigayga ilayka xaggaaga wa fawadtu waxaan u bandhigay amri amarkayga ilayka xaggaaga walja'tu waxaan cuskiyey oo aan saaray oon ku tiiriyey dahrii dhabarkayga ilayka xaggaaga ragbatan rajo wa rahbatan iyo cabsina ilayka xaggaagay ahaatay laa malja malja ma jiro meel oo ciisho oo la galoo lagu dhuunto walaa manja meel lagu koro oo lagu badbaado minka xaggaaga lagaaga badbaadoo lagaaga fakan karana ma jiro ilaa ilayka xaggaaga maahane si kastoo lagaaga cararo iyo meel kastoo lagaaga dhunto xaggaaga uunbaa la ahaanayaa allaahuma ilaahayow aamantu waan rumeeyey bikitaabika kitaabkaagii baan rumeeyey alladii kitaabkaasoo ansalta aad soo dejisay wa binebiyika nebigaagana waan rumeeyey ilaahayow alladii nebigaasu arsalta aad soo dirtay nebigii aad soo dirtayna waan rumeeyey wa binebiyika aladii arsal fa in mutta haddaad dhimato fa in haddii mutta aad dhimato min laylatika habeenkaagaas adoo saa yiri fa anta adigoo cala alfitrati diinta dushadaad ku dhimatay adoodiinta korkeeda ku saar ku sugan ayaad dhimatay wajcalhunna kana yeel ducadan aakhira maa tatakallamu bihi waxaad ku hadlaysa kan u dambeeya hadalkaagii sheekadaada markaad dhammaysata kadib ducadan markaa akhri riwaayadaha qaar waxay ku dareen haddaad waabariisataan khayr baad ku waabariisatay insha allah khayr baad markaa ku waabariisatay kitaabu ulqusli qubayskii ayuu kitaab u yahay baabu lwuduu'i in la weyse qaato ayuu baab u yahay qabla alqusli qubayska ka hor marka janaabe iyo xeeggii laga qubaysanaayo waa lagu dhex weys can caa'ishata oo zawji lnebiy nebiga sawjadiisa ahayd ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa ida ikhtasala markuu ka qubaysanaya min aljanaabati janaabada bada'a wuu bilaabi jiray oo fakhasala kow wuxuu dhaqi jiray yadayhi labadiisa gacmood uma kabacdi yatawada'u u wisqaadanahayey kamaa yatawada'u lisalaad sida uu salaadda ugu wisqaato oo kale uma kabacdi yudkhilu wuxuu gelinahayey asaabicahu farihiisa fi lmaa'i biyaha fayukhallilu biha wuxuu dhex gelgelin jiray marka farihii usuula shacarihi timihiisa salkooda uma kabacdi yasubu calaa ra'sihi madaxiisa ayuu ku shugi jiray biyaha alaaa qurafin saddex darsasho oo biyadayhi labadiisa gacmood ah labada gacmood intuu weelka saa u geliyuu soo darsanayaa haddana mar labaad haddana mar saddexaad uma ka bacdu yufiidu almaa'a biyaha wuxuu ku shubi jiray calaa jildihi maqaarkiisa ka bacdi maqaarkiisa ayuu ku shubi jiray rasuulka sal alla alay slam jasadkiisa kullihi dhammaantii calaa jildihi kullihi can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahaa aqhtasilu mid qubaysata ana aniga iyo wannebiyu nebigaba waxaan iskula qubaysan jirnay min inaa'in waaxidin hal weel keliya min qadaxin weel buu ahaa oo yuqaalu lahu la yidhaahdo alfaraqu faraq baa la odhan jiray weel faraq la yidhaahdo ayaan ka qubaysanaynay ayay tidhi ani iyo nebigaba sala allahu calayh wasalam weelkaa faraqa la yidhaahdo ayaan ka qubaysanaynay waa mikyaal qaadaya saddex alaaata asl waxaa laga wadaa lix iyo toban rab waa cinda ahli marka la fiiriyo weel intaa qaada ayaan ku qubaysanaynay waa weel iska yar can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tidhi kaana rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam ida iqhtasala markuu ka qubaysanaya min aljanaabati janaabada hasala yadahu yadahu gacantiisuu dhaqaayay can jubeer bin mucimin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi amaa ana anigu fa ufiidu waan shubayaa calaa ra'sii madaxayga alaaan saddex mar wa ashaara biyadayhi kiltayhima labadiisa gacmood labadoodoo wada jira ayuu markaa ishaaray saddex mar oo intaas ah can anas ibni maalikin qaala wuxuu yidhi kaana alnebiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yaduuru mid ku wareega calaa nisaa'i xaasaskiisa fi saacati alwaaxida hal wakhti keliya oo min alleyli waannahaari habeen iyo maalin ah wahunna ayaguna ixday casharata kow toban bay ahaayeen kow iyo toban naagood bay markaa ahaayeen waxaa la tilmaamaa intuu nebigu guursaday intay ahaayeen sagaal marka la leeyahayna waa intuu ka dhintay saana marka waxaa lagu jamciyaa wahunna ixday cashra hal wakhti isku maraya qaale wuxuu yidhi qultu lianas ayaa waxaan ku yidhi awa kaana yutiiquuhu miyuu awoodi karay nebiga kow iyo toban naagood inuu tangalo ka baxo tan galo ka baxo ma keri karay rasuulka sal alla alah wasalam qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn nataxadau kuwa ku sheekaysta annahu nebiga uctiya in la siiyey quwata alaaiina soddon rag xoogooda in la siiyey wa qaala saciid wuxuu yidhi can qadaada inna anasan anas xadaahum wuxuu u sheegay tiscu niswa sagaal naagood sagaal dumar ah ayuu sheegay can cali radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu rajulan nin baan ahaa madaa'an medi badan biyaha medida waxaa la yidhaahdaa waa biyaha istimtaaca iyo marka nin naag ula raaxaysta iyo marka jimac lagaaga sheekeeyo iyo wax noocaasa biyaha intuu dareen ka kaco yimaada waa biyo aan la dareemin xilliga uu soo baxo shahwadu ma aha biyaha noocaasa medi baa la yidhaahdaa fa amartu rajulan nin baan amray waa miqdaade an yas'ala annebiy inuu nebiga iisoo su'aalo sal allah calayh wasalam wuxuu cali asaga u weydiisan waayey waa limakaani ibnatihi booska gabadhiisa ay iga joogto dadkaad gabadha ka qabto jimaaca iyo saas in lagala sheekaysta ma fiicna ma wanaagsana saasaa ah wax la yeelaa iyo uma qurux badna cali bacdamuu nadi badan yahay wuxuu amray miqdaad inuu u soo weydiiyo waa booska gabadhiisa nebiga ay ka taagan tahay fa sa'ala wuu soo fa qaala rasuulku wuxuu yidhi tawadda waqsal dakaraka wayse qaado dakarkaagana dhaq dikarka dhaq baa horeeya kadibna weysqaado ee maaha inta la weysqaato kadib dikarka la dhaqaayo macnaha waa iska dhacdaayo wax tartiib ah kama muuqato oo weyse oo dakarka dhaq macnaha waa dakarka dhaq kadibna weysqaado can ibni cabaasin radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaalat maymuunatu maymuuna waxay tidhi wadactu lilnebiy nebiga waxaan u dhigay qusul waxaan u dhigay quslan biyo qubays biyo uu ku qubaystaan u diyaariyey fasatartuhu waan asturay bihoobin marana waan ku asturay way ku qarinaysaa wasabba wuu shubay nebiga calaa yadayhi labadiisa gacmood wuu biyihii ku shubay faghasalahumaa wuu dhaqay uma kabacdi intaa kadib haddana sabba wuu shubay biyamiinihi gacantiisa midigtaa calaa shimaalihi beedka korkeeda faghasala farjahu farjigiisii buu dhaqay manida iyo shahwada iyo meeshii ay gaartaa haddana la dhaqaa fadaraba wuxuu ku dhuftay biyadihi gacantiisa alarda dhulka famasaxahaa wuu masaxay muxuu u samaynayaa haddii ur iyo kar ay shahwadu leedahay mararka gobol ka mid ah sidii waxaasay u baaba'aan shaamba iyo qoome iyo saabuun iyo waxaasaa markaa la isticmaalaa umma ghasalahaa kadibna wuu dhaqay famadmada wuu luqluqday wastanshaqa wuu sandaarsaday wa qasala wajhahu wejigiisa ayuu dhaqay iyo wadiraacayhi gacmihiisana uma ka bacdi sabba wuxuu ku shubay ee nebiga uma ka bacdi uma kadibna sabba wuu shubay calaa ra'sihi madaxiisa wa afaada wuxuu ku shubay calaa jasadihi jasadkiisa uma tanaxaa kadibna wuu ka soo fogaaday meeshii uu joogay faghasala qadamayhi gomdihiisii lugihiisii buu dhaqay fanaawaltuhu waxaan u soo dhiiboo soo gaarsiiyey thawban maro shukumaan baan u keenay falam ya'khudhu mausan qaadanin shukumaankii markaan u keenay igama oggolaanin fantalaqa wuu tegey wahwa asagoo yanfadu jafahaya yadayhi labadiisa gacmood asoo timaha biyaha gacmaha saa isaga jafaaya yuu rasuulku baxay sal alla calah wasalam can caaishata qaalad waxay tihi kunnaa waxaanu ahayn idaa asaabad markay asiibto ixdaanaa mideen janaabatan janaaba markay asiibto akhadad waxay soo qaadanaysay biyadayha labadeeda gacmood ayaa waxay ku soo qaadanaysaa alaaan saddex mar ayay biyo ku soo qaadanaysaa fowqa ra'sihaa madaxeeda korkiibay ku shubaysaa uma ta'khudu biyadayha labadeeda gacmood bay haddana ku soo qaadan biyaha calaa shiqiha alayman dhinaceeda midigta ah wa biyadayha alukhraa wa biyadihaa dheh uma ta'khudu biyadiha kadibna gacanteeda ayay soo qaadaysaa calaa shiq calaa shiqiha alayman dhinaceeda midigta ah wa biyadiha alukhraana calaa shiqiha alaysar macnaha labadii gacmood saasay u kala baxayaan baabu man iqtasala curyaanan qofkii asagoo qaawan qubaysta ayuu baab u yahay ma bannaan tahay masamaya can abi hurayra radia allaahu canhu can alnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu dhahay nebiga baynaa wakhti ayuubu nebi ayuub yakhtasilu uu qubaysanaya curyaanan asagoo qaawan fa khara calayhi waxaa korkiisa ku soo dhacay jaraadun ayax oo min dahabin dahab ah ayax fara badan oo dahab ah macnaha dahab ayax aad moodo yaa ku soo qubtay fa jacala wuxuu gudagalay ayuub yaxtafi inuu ku guranayo calaa fawhi maradiisa qubayskii intuu ka soo tegay maradiisii soo qaatay dahabkii guranayay fanaadaahu rabbuhu rabbigii baa u soo naadiyey yaa ayuub ayuubow alam akun miyaanan ahayn aqhnaytuka mid kaa deeqay camaa tara waxaad arkayso aaba caafimaadkii lagu siiyey aaba carruurtay kaa dhimatoo laguu soo celiyey war aaba wixii faraha badna ee lagu siiyey maxaad ku falaysaa waxaan qaala wuxuu dhahay balaa nacam haa ilaahayo waad i waadna ikaafisay wa cizatika sharaftaadan ku dhaartayee walaakiin laa hinaa kaaftoomid bii ani iima sugnaanin can barakatika barakadaadaan ka kaaftooma ilah yaa barakadaada ka dhargaay buuyi haddana haddaad igu soo qubto usii baahana waa usii baahanahay mar walbo waad i kaafisay waad i deeqday laakiin daqiiqadna kaama maaranno baabu aljunubi yatabada wa yanaam ninka janaabada qabu wiis qaadan karaa habeenkii waana seexan karaa oo hordayaa janaabaad qabtaa qubays maratid inaad qubaysato salaadiin lama gaara maxaa samaynaysaa waad iska weys qaadanaysaa waadna iska seexanaysaa subxina waad qubaysanaysaa can caa'ishata radia allaahu canha qaalad waxay tidhi kaana alnebiyu nebigu wuxuu ahaa sal alla calayh wasalam idaa araada hadduu doono an yanaama inuu hurdo wahuwa junubun asagoo janaabo qaba ghasala wuxuu dhaqaayey farjahu farjigiisa wa tawada'a wuxuuna u weysqaadanayay lisalaati sida salaada oo kale qaala cataa wuxuu yidhi yaxtajimu aljunubu wuu istoobi karaa qofka janaabada qaba dhibkuma sugna wa xujari karaa adfaarahu cijyaalkiisa wayaxliqu ra'sahu madaxiisa wuu xiiran karaa qofkoo janaabo qaba wain lam yatawada xataa hadduusan weyse qaadanin can cabdullaahi bni cumar annahu qaala wuxuu yidhi dakara cumar bn khadaab ayaa wuxuu u sheegay lirasuuliillaahi rasuulka alla sal alla calayh wasalam annahu asagu tusiibuhu inay asiibaysa aljanaabatu janaaba min alleyli habeenkii faqaala lahu rasuuluullah rasuulku wuxuu ku yidhi tawada' waysqaado waqsil dakaraka dakarkaaga dhaq uma nam kadibna seexo oo hurd macnaha dakarkaaga dhaq haddana waysqaado iska seexo saasuu qofku markaa samaynayaa xataa qofkii inta jimaac gala naagtiisa biintay ka yimaadeen haddana mar labaad inuu ku laabto inuu isqaataa fiican markuu isqaato firshixooni kale ayuu markaasii helayaa kadibna waa ciyaari kara soo maaha wabilaahi towfiiq wallahu aclam